dheeradhulka kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idil meel walbo aad joogtaan halkan waa ka eneen waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudan dibadda guud dadkeena giddigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan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 oo hadda isbuuca bilowgiisa ah aad iyo aad shaqooyinka lasoo galo sabtiyaasha galab waa la necb yaha laakiin sabtiga dadka necb waxaa mataqaanaa inta badan dadka waxbarashada ku jiro <laughs> iyo dadka shaqeeya xataa maxaa dadka shaqada qaar anaa kamid sabtiga hadda waa horta ayaan ilaahay waa laakiin mm. xoogaa shaqada sabtiga way badan tahay badan tahay aad iyo mm-hmm. aad ad soo kacda majeclida aniga isku mida iyihin waxaas hadda ka horna kuu sheega leena waxyaaba badan ay weydiisay wax cuntada isku mid mm-hmm. wax kasta isku mid ifraaxi eh, galbahan xagkee ku maqnayd ma roobkii iyo daadadkii iyo xoogaa kaga batay mise <laughs> guriga biyo inkuuga soo galeen horta waa kula jooga koodheh haye laakiin roobka mar baa ku sigta mhm. maalinkai khamiista aheed oo maleyna roob markuu mhm. aad u da-ay mhm. aada u baqda maalintaas meesha aan taagnaa iyo roobka siduu u imaaday gurigaa ku geeya hal mare kaah <laughs> gurigeyga waxaa mudo inaa xataa <laughs> aan tegi doonin su u bilawday roobka lix saac u bilawda umaleyna mhm. ilaa iyo sagaal saac wadada mm, ku jira marka waxaasla biyaa ma ku qaadaan waaya anina waxaan kaa fiirinaya shaashadaha bal ayadoo biyo lagaa soo reebaa <laughs> inuu arko biyaha <laughs> eh. horta biyaha laakiin eh, qof eh, caata iyo qof buurin intaba ma mm-hmm. mm-hmm. way qaadaan wax taxaj ma weyn xataa qaadaan ah, marka maaha inaa meeshaas iga fiiriso haddii xagga ta ku qaadan xitaa burbale ma lahayn soo maa badda igu ridaayaan baarima igu soo reebaayaan <laughs> waayahay sheekadaiyo neel dheeraanine barnaamijka gala wanaagsan aalaa waxaan ku daafuranaa mid kamid ah kaalmaha sugaanta anaa soo qabanay marka ann ku weydiinin waxaan soo qabanayaa waa ogashaasa maaha baarinimadaasa kuu ogahay <laughs> waxaa soo qabanayaa mid kamid a ah heesaha uu ku luuqeeyo alfanaan xasan aadan samatar heestan waxaa la yidhahdaa dhoof caashiq dhoof caashaq mhm. balaan soo wada dhegeysano dabuhu kafoofiyo digo qaad miyaanay dharaaraba waxyaabla igu soo dhacay dabuhu kafoofiyo dhigo qaadmiyaaley daraaraba waxyaabla igu soo dhacay allahayo dhib badana adoo dhofecaashaha dhushisheeya ka helay heshiika helay allahayow dhib badanaa adoo dhoofaca shaqa duu shishiika helay duu shishiika helay waban soo dhaqaaqe dhibanaailadaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeen dhayaarabe meelaygu dhixigu dhaqsaygu yimide dheree maxaasiga waban soo dhaqaaqe idanayladaga dhabbahayuu la soo maray dhoor habeen dayaarade melaayu dhixiibuu dhagfaygu yimide dhereye maxaasiga kala gedaa dhankiyo canbay xiray xildhiba xilmaadigu waxaan kaloo la dhaygagay koronkoosa gedaa dhankiyo canbay xiray xildhiba xilmaadigu anigoo ku dhuuntu iga soo dhex saaray dhaysu furana madhalooliyaadba madhalooliyaadba anigoo ku dhuuntu iga soo dhex saaray dhaysu furana madhalooliyaadba madalooliyaadba hurdamiyaanda kuula dhanmaarkaanu siexdaba sowdhoolamoodi dhabtaanoo ku haysta kumaasoo dhadhabayo dilaaluma soo dumyaandhakuula danmarkaanu siixdaba sowdholamudi dabtaanu fuwaysta kumaa sowdhadhabayu dilaalu masuuko dhimooyi dhiilo kama sugaaye soomaaliya dhankeedii dhawaa farax dhimooyi dhiilo kama sugaaye dhama urtaa nooladan kalgacaylkiiweliba dhiirsii koray dhulkiyo barwaaqas dhammaantiina nabadi dhammaantiina nabadi weliba dhiirsii koray dhulkiyo barwaaqas dhammaantiin waaban soo dhaqaaqay dhiirana il adaga abbahayuu la soo maray dhowr habeen diyaaraday meelay u dhixibow dhaqso iigu yimide dheereeya maxaa sida hadda asuu ku dhex jiraa isma laakiin <laughs> jaceylkii meel soo dhigto moodaya <laughs> aad i aad asagoo ka dhex guuxaya wuu la yaabay mhm. yacni heystan dhoofcaa shaqaa dhahaa mhm. qofad kala maqnaydeen dhanka soomaaliyana wuxuu yiri dhilo mhm. kama sumeey soomaaliya dhankeedii dhawaaq farax lama kama sugaya haa <laughs> eh, waxaa laga yaabaa qofkii aada jecleyd intaad kala tagteen yacni waqtigu idin kala waday adoo meel kala jooga in laguu soo sheego qofkaagii in la aros ah oo naxtin markaa inta badanna gabdhaha u badan <laughs> gabdhaha u badan hadaa bilowda ani seefteeda la soo baxaya gabdhaha u badan naga jooji ani hadda maanta dhan wiil waxba kama sheegin hadda markafoodaha noo bilaabwaayahay waa joojinaha nabadaan rabaahe bal cagsi waa waxaad ahayd mugtaa carabta wala cagsu saxiixin gabdhaha markii wadankii looga tago inta badan waa dee dad iska samar badan maogtaah mm-hmm, inta mm-hmm. isleedahay wuu soo dhaqsanay wuu yeeli bod waqti laakiin waxaa laga yaaba markuu taga mm, asiga mid kale inuu hore ka guursado angalkaas angal ka hadlaa yani <laughs> gabdhaha sababtaa usoo qaatay waa kuu sheegaa mm-hmm. gabdhuhu inay ballanka baxaan inaysan sudi karin ma aha waa gabar waxaa laga yaabaa in marka qaar waalidku oo arinteeda soo fargeliy mhm. adinku wax isku og ah. <laughs> mhm. dhibaatada qeyba ka noqonina waxaa laga yaabaa adoo xitaa ada naftarkaaga weli hami u haya qofkii mhm. in waalidku arrin kuu keeno kadibna ad waalidkii intaa ku siday kusoo barbaariyey war kama diidi kartid inaa ogolaatid qofkaasna sidaas qiso ee ugu dhacdo mhm. marka saasaa usoo qaatay tahay mhm. botano waa mhm. markayga dhanka kaalmaha suugaanta haddii aan jaleexno waxaa noo soo qabanaya hees uu ku luuqeeya maxamed b k oo la yiraahdo cilmi baan ku bari laha kembado ceeshlaygu kadaro qosab iyo dhulbaadla cagahaaga cagahaaga dhigila calafkooiskembado ceeshlayigu kadaro qosab iyo dhulbaadla cagahaaga cagahaaga dhigila

siday cajabin leh

caqligaagu keeno tallomaancanadeencaqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe haddaad qaaddo calankeena kumaan caasiyeenabe haddaad qaaddo calankeena maan canadeen caqligaa caasiyenabe haddaad qaaddo calankeed kuman caasiyenabe haddaad qaaddo calankeed siday cajabiley

Mhm. b k galabta hiisaa jaceylka barnaamijka maxaa ku dhex jira <laughs> waxaa loogu soo badiyey dheh horta jaceylka mar kastaba iska fiican yahay waa loo baahan yahay loo baahan yahay laakiin waxaa jiri jirta inaan galbaha qaar arkay aad aad laakiin jaceylka mhm. walaad jeceelanaha anaga dhane jeceelanaha miya mhm. waayahay biki ayaa ku luuqeynaya heeskaasi waana hadaad qaada calanka laakiin caashaq ma laisbaraa waan su-aalay waa ay fiiri <laughs> qofkii kugu horeeyey ee laga yaabo in uu xiriir jecel inaad dhex maro mhm. adoon weli samaynin mhm. waxaa laga yaabaa inaad ka baratay eh, waxyaabo badanqofkaasaa eh, ku baray <laughs> qofkaasaa ku baray eh, waxyaabaha barista oo laga wadan waxaa ka mid ah inaad baratay waxyaabo badan si inuu qofkaanu dadka kaaga soocnaado mhm. in hadalla qaar ay adiga macno ku yeeshaan in waqtiga uu gooni u lahaado qofkaas waa la bartaa marka waa macalin loo noqdaa noqon karaa <laughs> waa tahay eh, maxamed viki ay ku luqeynaya heeskaasi barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qeyb ka ahayd mhm. barnaamijkeena qaybihiisii ugu horreeyay ayaan ku guda jirnaa botano aad iyo aad ifraaxay haba la yaabee mm. kaanimaa sugaantaan kusii soconaynaa mhm. markaygan raacsana mm. waxaan soo qabanaa heesay ku wada luuqeeyaan hayn u k iyo cabdixasiis iskalaaji jigjigo taho goorfeeyo adigu tali naftaa gaar ku jeclaatee cabdoow anna waa gudoon ku dhiibe gacantaho goorfeeyo adigu tali gabi ka baxayo ubaxu gudagiisa qariyo amase geel intuu markaa dhalay naqiyo godon barwaaqa joogaag geeyooyo quruxdeeda leeyeede sidii gacan webi ka baxayo ubaxu gudagiisa qariyo amase geelintu markaa dhalay naqiyo gudan barwaaqa joogaad geeyooyo quruxdeeda leeyeede waxaad tahay garasho badan goobbaad tahay iyo dhalaad dumar ballama aad gudboonide hanayma iskuursanaa waxaad tahay garasho badan goobbaad tahay iyo dhalaad dumar ballama aad ku doonide hanay ma isguursanaa yaa iskalaaji wuxuu leeyahay dumarba lama aad gudboonide mis guursanaa hadee yani qofkayani qofkii markuu kasoo helay wax mhm. walba uu yahay dadnimadiisii wuu dhahay dumarba laba gudboonide misguursanaa dadkii hore hada moogtahay gabadha inta loo yimaada waxaa la dhihi jiray walaale reer ma dhisana mida kale <laughs> baadiya waxaa la igaga sheegay gabadha waxaa layii markuu wiilka usoo shukaansato gurigu iska galaa halayii <laughs> maxaa ka jira <laughs> gurigu iska galaa oo gabadhii wuxuu yidhahdaa soo baxo ku shukaansade mhm. aqalkaugu waxaa layiri galaa aqalkaad fiiri horta xiliyadii hore inkasta weli ataa meelaha qaar ka jiraan hadda weli meelaha qaar way ka jiraan ma ka jirto meelaha qaaris ma lihi way jirtaa fiiri gabadha marka loo yimaado habeenkii mhm. horta iyadoon la ballansanin a loo imaada sababto ah reerkan gabara lagu ogyahay mugti laakiin dadkaas jaceyl ma aqoon malaha waxaa <laughs> la yidhi laba qof aa imaanaysa ama laba rag ama mm. saddex ragaa mm-hmm. midba mar bilasoo midba mar u gabadha marka markay timaado gabadhu eh, waxaa laleeyahay haye waana kanaa saddexdeenaana nahay adaan kuusoo sheeka tagnaa laleeyahay marka hadday sheekeyn karto caawa oo caafimaad hayso waxay leedahay <laughs> waa diyaari yaa u sheekeeyaa hal qofoo la sheekaysato mhm. yaa dhinac loola bixinaa mhm. qofkaas way isfahmi doonaan ama ma isfahmayaiyada naftarkeeda waxa dheh mataqaan maxaa xoole leedihiin <laughs> hadda nin cirib miyiga waxba kama galo mm. qofka inuu xoola leeyahay baadiyaha mm. waxa keliya oo la dhaqdo sida ah haa waa nin inuu yahay kushubi kara reerkii dhaqan kara samirle inta badan ah. ah. <laughs> waa tahay mm. botano mm. barnaamijkeena galab wanaagsan gabagabadiisa aan isla soo gaarnay horta dhegeystayaasheena waa mahad celinayna meel kasta ay joogaan mm-hmm. dee barnaamijka anagoo daadaheyneynan mm-hmm. waan isku mahad celineyna mm-hmm. iyo farsamo yaqaankaba kaalmaha suugaanta oo saaxiibada anago tegeyna hadwa adiga waa tahay dhegeystayaasha waxaan uga tegeynaa usoo qabanaya hees uu ku luuqeeyo axmed rasta oo la yidhaahdo yaasmiin mhm. intaan ku kulmi doono waa ifraaxi botaano idin leh sidaasii nabadgelyo baan ku raada baantegi oo noolidayda ubax kugu dulshubayaa